bal idaa balagahu hadduu ruuxa soo gaadho alxadiiu صaxiixu xadiidka صaxiixi soo gaadho yacuddu nafsahu naftiisa wuxuu xisaabinayaa ka soo qaadaya kaannahu samicahu sidii inuu ka maqlay oo kale min rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ka maqlay oo kale ayuu naftiisa xisaabinaya ama qadaraya ama ka soo qaadaya fahal yasuuqu miyay u bannaan tahay an yuakhira inuu dibdhigo qabuulahu aqbalaadda uu xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam aqbalayo iyo waalcamala bihi camalfalka uu ku camalfalayo inuu dibdhigo xataa yacridahu ilaa waxa weeye uga bandhigaayo inuu u kaadiyaa miyay u bannaan tahay ou xadiidka nebiga ma aqbalaayo ilaa aan u bandhigo calaa ra'yi fulaan hebel wuxuu ka qaba ama ra'yigiis وalaamihi iyo hadalka fulan ilaa aan u bandhigo madhabihi iyo madhabta fulan ilaa aan u bandhigo sida yani markaa hebel ku tegey sheekh hebel ama aalim eh, yani hebel ama imaam hebel yani taas uma banaan maala haddii laga soo qaado ruux inuu nebiga salى اllahu alayh wasalam xayaatadiisi xadiis ka maqlay nebigii oo noolba xadiis uu sheegay nebigu salى اllahu alayه wasalam bal ka war hadduu yidhaahdo yaa rasuul allahi xadiidkan dee hadda ma qaadanaayo laakiin hebel baan u sheegayaayo hadduu hebel qaato xadiidkan anna waa qaadanaya maxaa lagu tirin lahaa soo edab darro laguma tiriyo rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu edab daroonaayo yacni hebel iyo rasuulka keebaa kula weyn sidaad u tidhaahdaa waxa weeye go-aanka kama dambaysta inaan xadiidkan qaadanaya waxay igaga xidhan tahay yani hebel inuu waafaqo ama hebel ogolaado wax qaldan weya dee nebiga sal allahu alayh wasalam sharcigiisii baa jooge haddana adigu toos nebigii uga maqlinna oo xadiidkiisu ku soo gaadhayna waxaad ka dhigan tahay sidii mid nebiga ka maqlay oo kalead ka dhigan tahay haddaad nebiga ka maqli lahaydba sidaynay u suuroobi karaynin inaad tidhaahdo hebel baan u bandhigayaayo hebel markuu ogolaadaa raacayaa dee markuu xadiidka nebigu ku soo gaadhona sidaas oo kale ha yeeline hor ka qaado ha odhan hebel baan u bandhigayaayo ila xadiidka nebigu siduu xujo u ahaa lagu camal falaayo in la raaca ay waajib tahay markuu nebigu noolaa ayaa markuu dhintay dabadeedna uu u yahay xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam xuja sharciya iyo daliil sharciya oo in la raaca ay waajib tahay maxaa iska bedelay xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam ma dhimashadii uu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam ayaa waxa weeye xujanimadii xadiidka nebigu xujo ahaa wax ka dhaceen miyaa maya sharcigu waxa wey waa siduu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam kaga tegey innagana waxaa inagu waajiba siduu nebi moxamed kaga tegay in loo inaan u raacnaa inagu waajiba ariiqa lagu badbaadayana waa kaas alaykum bilamri اlأwal waatuu rasuulku yihi sal اllahu alayه wasalam waxaa laazimtaan arrinkii hore laazima oo u noqda arrinkaa hore waa maxay waa sidii nebiga sal اllahu alayه wasalam iyo asxaabtiisu ku sugnaayeen yani taasaa laga tilmaamay waxaa kaloo nebiga sal اllahu alayه wasalam uu yihi markuu ka warramayey firqa naajiya kulluha fi naari ilaa waaxida qaalu man hiya ya rasuul allah qaala man kana calى mili ma ana calayhi اlyawma waasxaabi yani kooxda badbaadaysa ee nabadgelaysa waxay tahay ayuu rasuulku tilmaamay sala اllahu alayh wasalam waa cidda ku sugan buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam aniga iyo asxaabtaydu sidaanu maanta ku sugannahay oo kale cidda ku sugan ayaa waxa weeye cidda badbaadaysa ay tahay saasuu rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam marka asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyay ka mid ahaayeen ruux yidhaahda xadiidkan ma qaadanaayo waayo abubakar baan qaadan xadiidkan ma qaadanaayo waayo cumar baan ku camal falin ee ariiqii lagu badbaadayey waa ariiqii saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam bal kaana alfardu lmubaadaratu bal kaana alfardu almubaadarata ila imtihaali wuxuu ahaaday waajibka faralka ahi almubaadarata in loo degdego ila imtihaalihi amar qaadashada iyo fulinta amarka rasuulka sal allahu alayh wasalam la qaadanayo amarka rasuulka min ayri iltifaatin yadaan la milicsanaynin ilaa siwaahu cid ka soo hadhay bimacnaa bashar ama bini aadam rasuulka ka soo hadhay sala allahu alayh wasalam yadaan la milicsanayn oo aan marka hadalkiisa la jalleecayn walaa yustashkalu qawluhu laguma ishkaal tirinaayo inuu madmadow leeyahay laguma tirinaayo qawluhu hadalka nebiga sala allahu calayh wasalam limukhaalafatihi khilaafku khilaafay daraaddeed looguma tirinaayo ra'ya fulaanin ra'yiga hebel inuu khilaafay daraaddii looguma tirinaayo inuu ishkaal leeyahay bal yustashkalu alaaraa'u liqawli waxaa lagu ishkaal tirinayaayo madmadow lagu tirinayaa inuu leeyahay ra'yiyada yani marka waxaa loogu tirinayaa khilaafka ay xadiidka nebiga ama hadalka nebiga khilaafeen sala allahu alayh wasalam marka waxa mushkila oo hadal aan la aqbali karinna noqonaaya madmadowna leh wixii hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafa oo hadalka bini aadamka ka mid ah walaa yucaaradu naso lagama horgeyna lagama horgeynaayo nasahu yani naska rasuulka sal اlahu alayه wasalam bimacnaa hadalka uu rasuulku yidhi sal اlahu alayه wasalam ee uu bacdabay ama sheegay naska hadda waxaa looga jeedaa un inuu sheegay rasuulku sal اlahu alayه wasalam biqiyaasin qiyaas lagama horgeynaayo la yidhahdo mas'aladani ama hadalkan xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay qiyaasku khilaafsan yahay oo qiyaasku muxuu yahay masaa'il kale sharcigu sheegay ayaa waxa weey haddii masaaishaa la haleeshiyo mas'aladanna oo la masaaishaa kale waa looga qiyaas qaadanayaayo waa la ilxaaqinayaa oo sharhabay ku leedahay masaaishaa kale qiyaaska caynkaas bay khilaafsanta oo xadiiskaa oo qiyaaskiiyo xadiiska waa imaan ee waa xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam laa qiyaasa maca anasi yani meel waxa weeye nas joogo yani qiyaas kama adeego waayo qiyaaska sidiisaba waxaa keensatay shay in shay looga qiyaas qaato oo la shaygan baa shaygan lagu shabahayaa oo la odhanayaa ee kaanshaha ka dhaxeeya labada mas'alo daraaddeed waxaan odhanaynaa xukunkooduna waa isku mid maxaa sababay inama alqiyaasu cinda adaruura waxaa keensatay ka fursan waan imaam shaafici iyo imaam axmedba waatay yidhaahdeen inama alqiyaasu lidaruura wax kaleba ma ahe qiyaasku wuxuu u sugnaaday uun ka fursan waa ama cinda daruura daruuradu waa maxay mas'ale nafs loo waayey oo aayad iyo xadiid yani bacdabaysa ama sheegaysa yani markaa mas'alo loo waayey say doonta baa ku sheegtay ama tilmaan ha ku sheegto ama sicad ha ku sheegto mas'alo loo waaye qaala allahu ama qaala rasuuluhu ayaa la odhanayaa maxaa ugu dhowaansho badan allele mas'ale heblaayiyo mas'aladani waa isu egyihiin ee kaanshaa ka dhaxeeya dee shareecaduna labada shaye isshabbaha ma kala farqiso haalibani waxa weey waa in la ilxaaqiyaayo la haleeshiyaa dee haddii nas loo hayo oo nebiguba uu sheegay xukunkeedu inuu sidaa yahay uma baahna inaad tihaado mas'alo kalean uga qiyaas qaadanaya waayo xadiidka nebigu sala allahu alayh wasalam dee waxa weeye waa macsuub yani gef ma noqonaayo ilaaba ilaa waa xaq wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa laakiin qiyaaska caalim min alculamaa uu qiyaasto mas'alo ilaaba ilaa macsuum ba ma wada sawaabba maya khata iyo sawaab baa ka mida ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faاjtahada faakطaأa falahu ajrun marka mas'alo kala dhex taalla inay khata iyo sawaab mid u dhacdo iyo mas'alo ilaaba ilaa wada sax ah teeba in la raaca ay tahay dee masalada ilaaba ilaa saxda ah waa maxay waa xadiidka nebigu sala allahu alayh wasalam siduu sheegaayo ta kale ilaahay wuxuu yidhi wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuuluh amra an yakuna lahum اlkhiyaraةu min amrihi ilahiyo rasuulkiisu waxay xukumaan qof muumini inuu yidhaahdo waa kala dooranayaayo haddaan doono waa raacaya haddaan doonona ma raacayo uma banaana falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum baa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam adilo badan baa kuso aroortay marka xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam maxaad u khilaafi ma qiyaas cid ismoodsiisay oo nas khilaafsan ila ismoodsiin buu noqonaya mar hadduu naska khilaafe waa qiyaas baile eh. ma taasaa loo khilaafaya waxyaalaha baailaduna sideedaba waxay ku yimaadaan haaliban qiyaasyada baailka ee nusuusta ka hor imanaysa awalu man qaasa ibliis baa la yidhi bacdu salaf waatay yidhahdeen cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreysay bimacnaa qiyaas baaila taabiciinta qaarkood waatay yidhahdeen maa cubidat ishamsu waalqamaru ila bilmaqaayiid qoraxdiiyo dayaxa lama caabudin qiyaasiyo daraaddood mooye wax kale laguma caabudin qiyaas baaila lagu caabuday ka qiyaas baaila in la raaco xadiiska loo khilaafaa dee mid bannaan saasayna u ahayd walaa yucaaradu lagama horgeynaayo nasuhu yani naska xadiidka rasuulka sal allahu alayh wasalam biqiyaasin qiyaas lagama horgeynaayo bal nahdiru waa daadinaynaa waa burinaynaa hadur baanu ka yeelnay hadur waa wax markaa yani buray oo ka kaca alaqyisata qiyaasyada wanatalaqaa wuxuu ujeedaa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 amarkiisa la qaadanaayo amarka rasuulka qaadashada la qaadanayo la fulinaayo in loo degdegaa waajiba min gayri iltifaatin iyadaan la milicsanayn oo la jaleecayn ilaa siwaahu wax ka soo haray rasuulka sala allahu alayhi wasalam bimacnaa bashar ama bini aadam kale oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo hadhay aan hadalkiisa la eegayn marka hadalka rasuulka la helo walaa yustashkalu madmadow inuu leeyahay laguma tirinaayo qawluhu hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam limukhaalafatihi khilaafku khilaafay daraaddeed madmadow buu leeyahay loo odhan maayo ra'ya fulaanina ra'yiga hebel iyo hebel siday ula muuqato inuu khilaafay taas looguma tirinaayo inay madmadow ugu leeyihin yani baailka ayaa madmadow leh hadalka rasuulku sala allahu alayh wasalam waa xaq madmadow ma leh ee waa cadyahay bal yustashkalu waxaa la istishkaalayaa inuu madmadow leeyahay lagu tirinaya alaraau ra'yiyada liqawlihi ay limukhaalafati qawlih khilaafka uu khilaafsan yahay daraaddeed hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam ra'yada hadalka rasuulka khilaafsan yani madmadow inay leeyihiin baa lagu tirinayaa waayo wixii markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam hadalkiisa khilaafo hadal bini aadam ahi waa bail walaa yucaaradu lagama horgeynaayo nasaho naska markaa xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam nas ahaantiisa nasku waxa weeye waa alfaada erayada shayga ama hadalka ereyadiisa ayaa waxa la yidhaha naskiisu waa sidaas biqiyaasin qiyaas lagama horgeynaayo mas'ale mas'ale la haleeshiiyey oo looga qiyaas qaatay lagama horgeynaayo lama odhanayo xadiidkani waa mukhaalif lilusuul waa mukhaalif lilqiyaas qiyaasyadu khilaafsan yahay lama odhanaayo waayo qiyaasku waa waa daliil farci ah xadiiskuna waxa wey waa daliil asli ah marka waxa weeye dee asal iyo farc hadday iscaaridaanna asalka waa in la raacaa bal nahdiru waa burinaynaa oo hadur inay yihiin baynu ka soo qaadaynaa alaqyisata qiyaasyada waa jamcu qiyaas wanatalaqa waa marka aqbalaynaa waxaanu la kulmaynaa nusuusahu nusuusta rasuulka sala allahu alayh wasalam waa aqbalaynaa waa qaadanaynaa waa aqbalaynaa walaa nuxarifu ma bedelayno kalaamahu hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam can xaqiiqatihi xaqiiqadays xaqiiqadiisii kama bedelayno xaqiiqadiisii kama bedelayno daahirkiisiiyo xaqiiqadiisaynu ku xambaaraynaa majaaz uma weecinayno oma odhanayno xaqiiqo markaa loogama jeedo majaaz baanu ku xambaaranaa biduuni daliil iyadaan daliil loo hayn daahirka kama weecinayno ma odhanayno waxaanu ku awilaynaa sidaas si daahirka khilaafsan iyadoo daliil aynaanu hayn likhayaalin yusamihi asxaabuhu macquulan uma taxriifinayno uma bedelayno xaqiiqadiisa ugama bedelayno hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo majaaz uma leexinayno likhayaali wax khayaalo laismoodsiiyo oo yusamiihu ay ku magacaabayaan asxaabuhu khayaalka cidda u saaxiibka ahi macquulan caqli ay ku magacaabayaan yani caqliga hadduu ka hor yimi naska hadduu ka hor yimi qaala allahu ama qaala rasuuluhu hadduu ka hor yimi yani caqligaasi wuxuu noqonayaa yani mid faasida oo caqliga صaxiixa ah ee sariixa ahee bimacnaa saafiga ahi ma khilaafaayo sharciga saxiixa ee saabitkaa ma khilaafaayo waa iswaafaqayaan marka hadduu marba caqligu khilaafay oo ka hor yimi xadiidkii nebiga sala allahu alayh wasalam mar hadduu khilaafay oo ka hor yimi wuxuu noqonayaa caqli faasid ah oo aan sariix ahayn ayuu noqonaya nacam huwa majhuulun yani istidraak oo kale uga jeedaa markaasu wuxuu yidhi ha yeeshee yani caqligaas khilaafaya ama khayaalka caqliga lagu magacaabay ee naska ka hor imanaya ama xadiidka ka hor imanaya waa mid majhuulaan la garanayn waxaa la garanaya waa xaqa yani mar hadduuba caqligu khilaafay sharcigii khilaafay jaran waa noqon wa isawaabi maczuulun sida sawaabkee saxadna waxau yahay mid laga dheereeyey ayuu yahay yani sawaabkii waa laga casilay waxaa loo jeedaa waa laga fogeeyey oo aad buu uga fog yahay yani sida saxan walaa yuqafu qabulu qawlih walaa yuqafu laguma xidhaayo qabuulu qawlihi hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam aqbalaada la aqbalaayo laguma xidhaayo calaa muwaafaqati fulaanin duuna fulaan hebel inuu waafaqo oo hebel aanu waafiqin laguma xidhaayo kaina mankaan cidduu doonaba markaa ha noqdo hebelkaasi bimacnaa lama odhan karo xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaan raacayaa ama qaadanayaa marka imaam hebel ama sheekh hebel ama caalim hebel yani ay raacaan ama madhabtaasi markay qaadataan raacayaan lama odhanayo marba haddii xadiidka sixadiisa la ogaado dalaaladiisu masalada inay ku caddahayna la garto ama daahir ku tahay wax khilaafana aan la ogayn masaladuna ay tahay masale aan lagu ijmaacin ee khilaaf buu ku sugan yahay bayna alculamaa xadiidka in la raaco wey xadiiska in la raacaa oo loo hogaansamaa waajibku waa saas calaa kulli xaal mutaabacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacaya adilo badan bay leedahay daliiladeeduna waa badan yihiin waxaanay markaa yani sharcigu sidiisaba sida horena inagu soo sheegay mar labaadna inagu soo celin doono insha allahu tacaala waxa uu ku dhisan yahay laba asal oo waaweyn asalka koowaad waa an laa yucbada an laa yucbada ila allahu waxdah inaan allah mooyaane cid kale la caabudin oo ilaahay cibaadada loo gaar yeelo asalka labaad ay ku dhisan tahay waxay tahay yani shareecadu waxa weeye wa an laa yucbad allahu ila bima sharaca inaan allah lagu caabudin wuxuu sharciyeeyey mooyaane oo uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam yani inoogu soo dhiibay ariiqa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aynu kala kulannay mooyaane wax kale waa inaan ilaahay lagu caabudin waxaa allah lagu caabudayaa waa inay tahay wax nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmay saas waa inay noqotaa marka halkaana waxaa ka soo baxaysa labada shardi ee camalka saalix leeyahay ayaa ka soo baxaysa aqsaamu sunnati arbaca xoogaa nusakha kitaabka waxaa ku sugan ikhtilaaf oo calaa xasabi abacaat ama abcadaha ayuu ku kala duwan yahay markaa saas aawadeed nuskadaha qaarkood waxaa ku sugan ziyaado aan nuskha qaar ku sugnayn uma jeedo nuskada weyn zawaa fara badan uu sheeku ku daray iyo nuquulaadka iyo markaysaga fataawooyinka badan uu soo geliyey ee iyadu markaysaga weyn uma jeedo laakiin noo nooca markaa yaryar ee xajmigeedu kooban yahay lafteeda yani dabcado badan oo kala duwan baa la daabacay ilaa sideed dabcadood baa la daabacay marka dabcadaha waxaa kusugan cala kulli xaal ikhtilaaf ayaa ku sugan marka haddaad erayo ku sugan nusqooyinka qaarkood aad aragto oo yani aynan akrinin ama markaysaga erayo aynu akrinay oo nuskhadaada aan ku sugnayn ad aada maqasho ama aada aragto waxay tahay taasi waa min ikhtilaafi nusak nusqooyinku inay kala duwan yihiin daraaddeed bay ku dhacday aqsaamu sunnati arbaca qaybaha sunnadu waa afar kow sunnatun qawliya waa sunne yani qawliyatun odhahda loo nisbeeyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku qawlay laba sunnatun ficliyatun sunno ficilka loo nisbeeyey oo samaynta loo nisbeeyey waa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sameeyey saddex sunatun taqriiriya sunno loo nisbeeyey sugista loo nisbeeyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam wax markaa hortiisa lagu sameeyey oo uu isagu diidi waayey ayay sunnada taqriiriga noqonaysa amaba hortiisa laguma samaynay wuu ogaaday in la sameeyey dabeedna marka isagaa ma diidin oo ma inkirin waa sunna taqriiriya afar sunatun tarkiya nooca afraad waa sunno tegista loo nisbeeyey oo nebigu sal اllahu alayh wasalam wixii cibaado ah oo uu samayn waayo ka tegay maanic u diidayaana aanu jirin inuu sameeyo waxay noqonaysaa in laga tagaa sunne saasay noqonaysa marka sunnadii afartaa qaybood bay uqaybsantaa aلsuna macnaheedu waa maxay waa aariiqa suno waxaa la yidhaahdaa wadada ayaa la yidhahdaa luatan saasaa la yah man sana fi islaami sunata xasana falahu ajruha waajru man camila biha ila ywmi اqiyaama wakadalik waman sana fi islaami sunata sayiئata facalayhi wisruha wisru man camila biha ila ywmi اqiyaama marka suna waxaa looga jeedaa yani wadda ayaa loo jeeda marka sunatu rasuul sal اlahu alayه wasalam la yidhaahdana waxaa laga tilmaamaya waa ariiqatu rasuul sal اlahu alayh wasalam ayay noqonaysa marka rasuulku sal اlahu alayh wasalam ariiqaduu maray ee uu ku camal falay marka ayaa ay noqonaysa manhajkiisi iyo ariiqadiisi waxaa soo gelaysa ictiqaadaadkiisa waxaa soo gelaysa cibaadaadkiisa waxay soo gelaysa akhlaaqdiisa waxaa soo gelaysa dacwadiisa wahaakada waxaa kaloo sunna loo isticmaalaa bimacna alxadiid in loo jeedo oo laga tilmaamayo yani muqaabilu lkitaab in sunnada looga jeedo oo waxa weeye adilada sharciga waa alkitaab yani iyo wasunna iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam marka taasna waa macno labaad oo loo isticmaalo ereyga sunna waa xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam weyi haddana waxa weeye wuxuu sheikhu markaa qaybinayo afarta qaybood ka dhigaya yani waxa wey axaadiista rasuulku sal اllahu alayه wasalam waxay uqaybsantaa ima qawliya yani ama axaadiis qawli ah oo uu nebigu ku hadlay sal اllahu alayه wasalam ama waxay uqaybsantaa wax ficli ah oo uu nebigu sal اllahu alayه wasalam ficil ahaan u sameeyey iyo wax markaa nebigu sal اllahu alayه wasalam hortiisa lagu sameeyey oo uu sugay oo u diidi waayey ciddii samaynaysay oo waa taqriiriya waa taqriir iyo nooca afraad oo ah yani wax nebigu sal allahu alayh wasalam uu ka tegey yani waxa uu sameeyey nebigu sal allahu alayh wasalam in la sameeyaa oo ilaahay lagu caabudaa siday sunne u tahay oo sharci u tahay ayaa wixii cibaade uu nebigu ka tegeyna sal allahu alayh wasalam in laga tagaa ay u tahay yani sunna sharciya sunna muxamadiya yani sunihii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ariiqadii rasuulka uu noqonaya o kama qaalahu rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yihi qulnaahu waa odhanaynaa fama ay faladii kii qaalahu rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu yihi qulnaahu waa odhanaynaa wamaa facalahu wuxuu nabigu sameeyey sal allahu alayh wasalamna facalnaahu waa samaynaynaa wamaa aqarahu wuxuu nabigu sal allahu alayh wasalam u taqriiriyey bimacnaa sugayna aqrarnaahu inaguna waa sugaynaa wamaa tarakahu wuxuu rasuulku sal allahu alayh wasalam uu ka tegeyna taraknaahu waa ka tegaynaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuun yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar ilaahay jecel faatabicuunii aniga i raaca yuxbibkum allahu ilaahay waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinana waa idin dhaafayaaye allahu ilaahay gafuurun waa ka dembi dhaafka badan raxiimu naxariista badan qul waxaad tidhahdaa aطiicu allaha allah aطeeca wrasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam aطeeca fain tawallow haddii ay jeestaan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ilaahay ma jecla wa tacaala ilaahay wuxu uhi laqad kaana lakum xaqiiqe waxaa idiin sugnaaday idinka fi rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxaa idinku sugnaatay uswatun kudayasho xasanatun wanaagsan baa idinku sugnaatay liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir waxay ugu sugnaatay ciddii ilaahay iyo maalinta aakhiro ka baqaysa ayay ugu sugnaatay wa tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa aataakum arasuulu yani ku kasta uu rasuulku idin siiyo wax kasta uu rasuulku idin siiyo sala allahu alayh wasalam fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wax kastuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaadoo ka hadha almuhim masaaisha kale waa caddahay oo sunada qawliga ahi nebigu sal اlahu alayه wasalam waa wuxuu ku hadlay sunada ficliguna waa wuxuu ficil ahaan u sameeyey sunada taqriiriga ahi waa waxaa cid kale samaysay oo nebiguna sal اlahu alayه wasalam aanu inkirin oo diidin saddexdaas waa iska caddahay xoogaa suna tarkiya waxay u baahan tahay bal inu wax ka yaro tiltilmaano dad fara badan waxaad moodaa afla inay kaga sugan tahay yani qaybtaas sunna tarkiya markaasa waxaa laga yaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxyaalo aanu samayno ilaahay ku caabudin inay iyagu la yimaadaan oo ay yidhaahdaan waa khayrun baa lala yimi khayrun baa la kordhiyey waxaanay xaawilayaan ama isku dayayaan inay u daliishadaan cumuumaad aayaad qur'aana lafdigooda caamnimadiisa inay u daliishadaan bay rabaan amaba waxyaalaha adiladu inoo sheegtay adilada lagu sharciyeeyey bay waxay doonayaan inay ka qiyaas qaataan oo yidhahdaan tanna waa lamid sideedaba waxaa kala duwan baabu alcibaadaat iyo baabu almucaamalaat ama bicibaara ukhra umuur dunyawiya iyo umuur diiniya waa kala duwan tahay umuurta dunyawiga ah yani ruuxu wuxuu doonuu bilaaban karaa ou soo darisiin karaa oo la iman karaa ou soo kordhin karaa laakiin bishari waxaasi waa in daliil xaaraantinimaynaya aanu jirin waa umuur dunyawiya waayo asalku waxa weeye umuurta dunyawiga ah ee nafciga iyo waxtar kale asalku ibaaxo waa inay banaan tahay asalka waxaa ka baxaaya un wixii daliil xaaraantinimeeye la hayo dunyawiga waa caynkaas waatuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiina adduunyada waatuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiina adduunyada marka mamnuuc ma aha umuurta adduunyada wax cusub in lala yimaadaa mamnuuc ma aha laakiin shardiga waxaa la eegayaa uun waxaas daliil xaaraantinimeeyey ma la hayaa mise lama hayo haddaan lahayn daliil xaaraantinimeeyey waa lala iman karaa arrinkuna ay tahay markaysaga umuur dunyawiya maxda umuur dunyawi ah oo waxa weeye iska saafi ah bacdu naas marka la bidco kasta waa baadi oo xadiidka nabiga lasoo qaato sal اlahu alayh wasalam faina kula muxdaثati bidca wakula bidcati dalaala oo bidco kastaa baadi weeye ayay waxay odhanayaan sidee loo odhanaya bidco kastaa waa baadi adigoo bidcaatoo nabiga waad ka dambaysay adaaba bidcaa bay kuleeyihiin diyaaradahan iyo gawaadhidan lala yimi laftoodu waa bidco waa bacda nebi bay ku odhanayaan marka bidco kasta inayna baadi ahayn waxaa laga qaadanaya umuurahaasaa laga qaadanaya waayo baadi aadba kuma sheegi kartid diyaaradaha iyo gawaadhida iyo yani waxa weeye waa bidco markaysaa ma odhan karti waa bidco baadi ah ma odhan karti marka cumuumka waa inuu taksiis garay wa kula bidcatin dalaala yani marka waa inuu taksiis galo caamnimadeeda ayna waxaa lagaga jawaabayaa la odhanayaa waxa kala duwan umuurta diiniga ah iyo waxyaalaha kalea kala duwan kullu bidca fi اdiin fahiya dalaala bidco kasta oo diinta lagu soo darisiiyaa waa baadi macnuhu nebigu uga jeedayna sala allahu alayh wasalam waa sidaas wa kula bidcatin dalaala wuxuu uga jeeday kula bidca fi اdiin bidco kasta oo diinta lagu soo darisiiyuu nabigu u jeeday sala allahu alayh wasalam maxaa u daliila waxaa u daliila laba amar buu nabigu kala farqiyay sala allahu alayh wasalam amru diin iyo amru dunya amarka adduunyada iyo amarka diinta nebigu sala allahu alayh wasalam waa kala saaray oo xaggii diinta muxuu yidhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fawaradun ka ku soo darisiiya arrinka yaga kaas ah arrinkuu nebigu isu tiirinayaa waa kee waa amru diin la amru dunya waa amarka diintii amarka adduunyada ma aha ku isu tirinaya uu diidaya in wax lagu soo darisiiya man axdaa fii amrina ay fii amri diin maa laysa minhu fawarad umuuraha diinta ka ku soo kordhiyo kusoo soo dara wax aan ka mid ahayn waxaasi waa marduud lama aqbalaayo laakiin xaggii adduunyada maxaa la yidhi rasuulku xaggii adduunyada wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan buu ihi umuurtiina adduunyada marka umuur diin iyo umuur dunya saasaa loo kala farqiya labadaa xadiid baana ku tusinaaya marka mamnuuc ma aha umuurta adduunyada in wax la soo darisiiyaa laakiin bishari waxaasi waa inaanu ahayn wax markaa yani daliil xaaraantinimaynaayo lianna alasla fiiha alibaaxa marka culammadu laba qaaciday sheegaan alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxa u aha cibaadaadku inay maxduur yihiin oo aynay bannaanayn oo aan cibaado lala iman karin mooyaane mid markaa yani loo hayo nas qaala allahu ama qaala rasuulu waa in loo hayaa wakada waxaa la mida rasuulkaad sameeyeyna waa la mide marka xagga cibaadada waa inaan wax cusub lala iman wax cusub in lala yimaado ama waxaan nebigu ogeyn sala allahu alayh wasalam in ilaahay lagu caabudaa ma banaana umuurta adduunyada iyaga waxa weeye wax cusub in lala yimaadaa mamnuucmaa marka waxa weeye calaa kulli xaal labada xadiid markaad eegto xadiidkanna aad u keento waxa macnuhu u dhacaya kullu bidca fi ddiin fahiya dalaala waayo fi diintaa waxaad ka qaadatay man axdatha fii amrina amarka uu nabigu isu tiirinaya amru diin ah ila kii adduunyada idinkaa u aqoon badan buu hi bimacnaa saad doontaan baad samayn kartaan laakiin waxaa u sharti a ah inayna xaaraan ahayn taasi waa umuuraha adduunyada marka waxa weey kul bidca fi اdiin fahiy alaala cumuumku waa saas marka diyaaradahan iyo gawaadhidan haddii la hay-adoo bidca miyaynay ahayn waxaa la odhanayaa waxa weeye waa umuuro dunyawi ah marka xadiisku kuwuu sheegayay maba soo gudagelin waayo xadiiska marka horeba waxaa looga jeeday umuuraha diinta saasaa looga jeeday rasuulku salى اllahu alayه wasalam cibaadada uu ka tegey ee ilaahay ku caabudi waayey oo maanic u diidaya aanu jirin muqtadihii ama sababtii keensanaysayna waktigii nebigaba sala allahu alayh wasalam ay jirtay ou nebigu ka tegey sala allahu alayh wasalam oo samayn waayey in la sameeyaa mashruuc maaha oo inooma banaana waayo waxay noqonaysaa bidco tarkiga uu nebigu ka tegey sal allahu alayh wasalam baa bidcanimadeeda u daliila saas aawoodee cumuumaad looma daliishan karo calى sabiili miaal rasuulku sal اllahu alayh wasalam salaadaha ciidaha wax adimaad iyo qiimis la yidhaahdo uma samayn salaada ciidda waktigii nebiga sal اllahu alayh wasalam looma adimi jirin salaada ciidda loomana qiimi jirin labada midnaba loolama iman jirin marka tegistaa uu nebigu ka tegey sala allahu alayhi wasalam waxay daliil u tahay inayna inoo bannaanayn in la yidhaahdo salaada ciidda dadka ha loo addimo waayo addimaaddii khayr baa ku jira dikri baa ku jira udkuru llaha ay soo gudagelaysaa ilaahay xusa cumuum baan u daliishanayaa ma suuragal aha maslaxaana ku jirto oo maslaxada aawadeed baan u samaynayaana ma suuragal aha waayo maslaxadan ma wax soo dariyaa mise waktigii nebigaba markaysagaa wax markaa meesha ku jiray bay ahayd waktigii nebiga waa lays odhan karayay maslaxa waa ku jirtaa oo dadkii baa loogu yeedhayaa khayrka haddana nebigu ma samayn sala allahu alayh wasalam saas aaweedee waxaa la odhanayaa in salaadii ciidda loo adimo ama loo qiima khayr kuma jire waa bidco waana baadi waayo sunihii rasuulku waa inaan loo adimin salaad ciideed adaankii iqaamada waxaa la gaara salaadaha faralka ah ee shanta ah ee markaisaga habeenka iyo maalinta dhaca ama salaadaha kale faral iyo sunno waxay doonaanba ha noqdaane loomana addiimo loomana qiimo hadday salaat اjanaaza tahay hadday salaat ciidayn tahay waa saas tegista uu nebigu ka tegey baa u daliila inay bidca tahay waa tusaale tusaale labaad rasuulku salى اllahu alayh wasalam waxaa jira marka salaada laga baxo jamaacada duco dadka uu duceeyo oo dadkuna ay gacmaha inta sare loo qaado aamin ay ka daba yidhaahdaan waktigii nebiga ma jirin sala allahu alayh wasalam waa salaadaha faralka marka laga baxo oo nebigu ducaynaayo dadkuna markaysagaa gacmaha sare u qaadayaan oo aamin ay ka daba odhanayaan tegista uu nebigu ka tegey sal اllahu alayه wasalam waxaa laga qaadanayaa ee aanu samaynin inayna mashruuc inoo ahayn inaynu samaynaa saas aawadeed dadka qaarkood joogtaynta ay joogtaynayaan salaad kastoo farada marka laga baxo imaamku uu ducaynaayo ma'muumiintuna gacmaha sare u qaadayaan oo aamiin aamiin ay ka daba odhanayaan waxay khilaafsan tahay sunnadii rasuulka sala اllahu alayه wasalam sunadii rasuulka sal اlahu alيه waslam bay khilaafsantah sunaday khilaafsantahayna waa aلsuna tarkiya ila siduu wuxuu nabigu sameeyey sal اlahu alayه wasalam in la sameeya ay sunno u tahay baa wuxuu ka tegaye cibaado ah in laga tagaana ay sunno u tahay mar haddii maanic waxa u diidaya inuu sameeyo aanu jirin waa saas saas aawadeed bay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yani markaa salaada salaadaha jamaacada ee farallada ah marka laga baxo dabadeed duco jamaaciya oo la joogtaynayo in la sameeyaa waxay tahay waa min qabiili bidac marka waxay guda gelaysaa kulli bidca dalaala bidco kastaa waa baadi bay gelaysaa xaggee laga daliishaday waxaa laga daliishaday tegista uu nebigu ka tegey sala allahu alayh wasalam ee weliba joogteeyey oo xadiidka sheegaaya inuu ka tegayne waxaa lagaga jawaabayaa hadday jiri lahayd nebigu sala allahu alayh wasalam inuu samayn lahaa oo uu salaad kastoo farala marka laga baxo duco jamaaciya uu ducayn lahaa dadkuna markaa gacmaha sare u qaadayeen oo ay ka daba odhanayaan hadday jiri lahayd la nuqil waa la soo rari lahaa mar haddaan la soo rarin oo la soo guurinin warkaas waxay ku tusinaysaa wax jira inayna ahayd lamana odhanaayo bacd mashaayikh siday yidhaahdaan cadamu naqli laysa daliila cala اlcadam yani waxa weeye inaan la soo rarini ma aha daliil ku tusinaayo inaynay jirin mashaaikhda qaarkood warkay sidaa yidhahdaan waa halab waayo umuurta harciyada ah umuurta harciga ah iyo umuurta eh, dunyawiga ah adduunyadii waa kala duwan yihiin umuurta adduunyada waa la odhan karaa cadamu naqli laysa daliila cala alcadam arrin adduunyo ah inaan wax aan sheegin oo la rarin waxay ku tusinaysaa yani kuma tusinaysa inayna jirin yani iyada waxa weeye waa la odhan karaa umuuro adduunya ah laakiin umuuraha diinta lama odhan karo yacni rarista aan la soo rarin kuma tusinayso inaynay jirin waxaa dhici karta iyadaan la sheegin oo lasoo rarin inay jirtay lama odhanaayo waayo asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam diintii si fiican bay u rareen una soo naqliyeen naqli amiin oo aam ammaano leh waxay qariyeenna ma jirto waxay ka gaabiyeenna ma jirto sharcigana ilaahay waa ilaalinaya wamaa kaana rabuka nasiya saas aawadeed hadday jiri lahayd waa la soo rari lahaa marka naqliga aan la soo naqlin wuxuna ay tahay cibaada ficliya waxaa laga qaadanayaa inayna jirin saasaa laga qaadanaya bidca dalaala inay tahayna cumuumaadkaa loo daliishanayaa kullu bidca dalaala iyo adilada la midkaa calaa kulli xaal amilada baabkaa loo misaalinayaa waa fara badnaan karaa markaynu leenahay maanicu diidaya inayna jirin daabidka noocaasa markaynu dhigayno ama shardigaas waxaa laga ictiraazayaa shay nebigu samayn waayey laakiin wuxuu u samayn waaye ay tahay maanic ka hor taagnaa sida waxa weeye inuu salaada yani taraawiixda loo yaqaano waa qiyaamu ramadaanuune waa kicitaankii ramadaan la kacaayee cibaado iyo salaad lagu kacaye lagu noolaynayaye habeenkii weeyaane nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u joogtayn waayey oo u daa'imi waayey inuu jamac dadka ku tujiyo waxay ahayd maanic baa jiray marka maanici mar hadduu suuray maanicaasina waxay tahay nebigu wuxuu ka baqay ummadda in lagu faral yeelo marka maanici hadda waa suulay shareecadiina waa kaamil noqotay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii saas aawadeed wuxuu nebigu markaa ka baqay hadda lagama baqaayo oo wax dib laga faral yeelayaa ma jiro saas aawadeed waxaa la odhanayaa daa'imista la daa'imaayo qiyaamu leylka jamaaco in lagu tukado ama salaatu taraawiix waxay tahay mashruuc oo nebigu miyuu joogteeyey oo daa'imay inuu dhowr habeen markaa dadka tujiyey waa jirtay oo isagoo tukanaya ay ku xidheen dabeedna uu dib ugu soo bixi waayey nebigu ma joogtayno ma daa'imin marka haddaba in la daa'imaa siday mashruucu noqotay ay u noqotay sunno in la nooleeyo ay tahay jawaabteedu waxay tahay nabiga sala allahu alayh wasalam isaga maanic baa u diiday inuu daa'imo jamaaca inuu dadka ku tibshiyo salaada salaatu taraawiixda ama qiyaamu ramadaan maanicii mar hadduu suulay hadda waa lala iman karaa marka waa mashruuc shardi kale waxay culammadu u dhigaan waxa uu nebigu ka tegey muqtadihii keensanayey waktigii nebigaba waa inuu jiray yani sababtii keensanaysay waktigii nebiga waa inay jirtay ee haddii waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam aynay jirin sababtii keensanaysay oo ay dib ka soo daridayn taasi waa ka duwanta waxay dib kaga soo daridayna aynay ahayn macsi dadku ay la yimaadeen iyo tafriid iyo kagaabin ay la yimaadeen dibba ha ka soo daridee hadday tahay sababteedu ka gaabin dadka shareecada ay camalfalkay ku camalfalayaan ay ka gaabiyeen sharci kama dhigayso waxaa in la soo darisiiyo in la soo darisiiyo sharci kama yeelayso calى sabiili miaal rasuulku salى اllahu alayه wasalam salaadaha ciidaha khudbadda waxa weeye waa ka dambaysiin jiray khudbadduu dambaysiin jiray salaaduu hor tukan jiray khudbaddu may horayn jirin salaada ciidda waxa isku lidiya jumcada iyo ciidda jumcada khudbaddaa horaysa ciidda laakiin waxaa markaa dambaysa yani khudbaddaa dambaysa ciidda oo salaadaa horaysa marka waxaa la odhanayaa in khudbaddii markaa loo raro qabla alciid qabla salaati alciid salaadda ciidda ka hor in khudbadda loo raraa oo la yidhahda marka ha la khudbadeeyo waxay khilaafsantahay sunadii rasuulka sala allahu alayh wasalam saas aawadeed umara umaradii qaarkood ee umowiyiinta ahaa ayaa qaarkood markaysaga ay la yimaadeen inay khudbaddii hormariyeen asxaabta qaarkoodna waa ku inkireen sida abu saciid alkhudri iyo kayrkii markii waxa weeye madaxda ama boqorada lagu yidhi markaa khudbaddan iska daaya waktigan khudbadaynaysaan oo khudbaddu waxa weeye ciidda waa ka dambaysaa rasuulkuna waktigaasuu khudbadayn jiray yani salaada ciidda dabadeed dabadeed buu khudbadayn jiray waxay markaa ku jawaabeen yacni dadku nama dhegaysanayaan oo nooma fadhiisanayaan bimacnaa haddii salaadda la tukado waa naga dareerayaan oo ma dhegaysanayaan shaikulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi waxay tilmaameen umaradaasi maslaxa inay ku jirto salaada ka hor in la khudbadeeyo maslaxadaasina waxay tahay waa in dadku dhegaysiga ay dhegaysanayaan xaaladaa hore ay haalib tahay marka dambena ay ka dareerayaanoo wax fiican aynay dhegaysanayn waxaa odhanaya shaekhulislaam ibnu taymiya taasi markaa kama dhigayso mid waxa weeye marka mashruuca kama yeelayso bannaan in salaadda ciidda ka hor la khudbadeeyo waayo waxa sababay ee keensaday dadku inay dhegaysan waayaan khudbadda ka dambaysa ciidda ka dambaysa oo tii sunnada ahayd ah waxa weeye muqtadihaasi waxa uu yahay sababtaasi wax soo deriyey laakiin sababtaa waxa keensatay macsiyo ama mukhaalafo sharciga la khilaafay waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam khudbadda uu khudbadaynaayo wuxuu dadka u sheegi jiray wax anfacaaya oo iyagu ku intifaacayaan buu u sheegi jiray laakiin umaradii marka iyo madaxdii taa ka leexdeen oo dadkii markaa diintoodii inay baraan oo ay u sheegaan taa ay ka weecdeen oo khudbaddii ay ugu sheegaan oo ay u weecdeen weecdeenuun wax markaa madaxtinimadooda u dhisaysa iyo wax markaa yaani iyaga in la maqlo uun keensanaysa yani tartiibtaasu wax ku saabsanee umuurihii diinta waxa anfacayay dadka aynay u sheegayn dadku waa ka jeestay marka waxaa la odhanayaa waxa sababay yaacitaanka dadku ay idinka yaacayaane marka dambe ayna idin dhegaysanaynin mukhaalafada aad ku dhacdeen markaa mukhaalafada ka tago markaa sharciga inaad raacdaan u soo noqda sharciga markaad raacdaanna waxa weeye waa imanaysaa inay markaa dadku dhegaystaan waa masale muhima wakadalik marka lagu yidhahdo bacض الناas waxyaalahan markaysaga wa tajamucaadka ee dadka qaarkood ay samaysanayaan xarakaadka ama jamaacaadka marka lagu yidhaahdo waxa weeye wax jiray ma aha calaykum biاlamri اlأwal arrinkii hore laazima rasuulki iyo saxaabadiisu siday ahaayeen ha loo noqdo waxay odhanayaan dee waxa weeye rasuulka salى اllahu alayه wasalam iyo saxaabadiisu yani siday ahaayeen dee hadda waxa weeye dadku ma aha waayo dadka muslimiintu de isku mid bay ahaayeen iminkana muslimiintii waa kala tafaraaruqeen shadara madar marka maadaama ay sidaa u kala tafaraaruqeen oo muslimiintii aan laysu wada keeni karaynin in waxa weeye ninba intuu ururin karo inuu ururiyo waa arrin markaysaga waxa maslaxa ku jirto ijtimaaci baanan uga dhowaanaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwaa marka la yidhaahdo waxa weeye waa wax salafku ogaayeen ma aha wax la samayn jiray ma aha waa wax xaadis oo soo darriyey waxay odhanayaan waxa weeye waa wax yani hadda maslaxadu keensanayso yani muqtadaha markaa yani waxa sababaaya in la sameeya waktigii nabiga ma jirin ba odhanaya waktigii saxaabadiisa waxaa loogu jawaabayaa yaynay jirinba waktigii nebiga iyo saxaabadiisa waxaad sheegaysaan sababteedu yaynay jirin be laakiin waktigan waxay u jirtaayoo waxaanay u soo darisiiyeen ma mukhaalafaad sharcigo dadku ku dhaceen ba oo sharcigay khilaafeen oo ka gaabiyeen mise ma aha laa shaka waa mukhaalafaad sharciya idan waxa weeye mukhaalafadii sharcigaad ku dhacday kuuma sababayso mukhaalafo kale inay kuu banayso oo macsiba baa macsi ii banaynaysa dee saaiq ma aha calaa kulli xaal mawduucaas sunna tarkiga aad iyo aad bay muhiim tahay dad fara badan waxaa laga yaabaa umuuro badan marka la waxaan iska daaya inay yidhaahdaan waxaan khayraa ku jira khayr baa ku jira waxaanu daliishanaynaa cumuumaadka tarkiga yani markaa raatibta ah ee joogta ah ee nebiga iyo saxaabadiisuba ka tageen yaa inay marnaba samayn waa dliil khaas ah oo gaar ah oo laga hormarinaayo cumuumaadka laga hormarinaayo iyo qiyaasyada labadaba laga hormarinaayo waa mas'ale muhima ah. maala salaadii ciidda in loo addimo ama loo qiimaa maxaa lagu addimaya waa dikri allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamadan rasuul اlah wahaakada waa marka koowaade waa xus ilaahay la xusaayo waa marka labaade waa yeedhis dadka loogu yeedhaayo khayrka haddana maca dalik waa bidca dalaala ahlu sunna iskuma khilaafsanaan in salaada ciidda loo adimaa oo loo qiimaa waa bidco dalaalo ah oo baadi ah maxay bidco baadiya u noqotay ila cumuumaadka waa loo daliishan karaaye udkuru llaha miyaanay soo gudagelay ya khayrkii oo dadka loogu yeedhaayo miinay soo gudagelayn waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa se cumuumaadka laga odhanaya salaada markaysaga waxaan yani farallada ah in loo adimo miyaan looga qiyaas qaadan karin waxaa la odhanayaa tarkiga nebigu ka tegey intaba ka xoog badan waayo tegitaanka uu nebigu ka tegeyna waa daliil khaas oo gaar ah cumuumaadka aada sheegaysaana waxa weeye waa adila caama daliil caam iyo daliil khaasi markay iska hor yimaadaanna maxaa la yeelaa yuqadamu daliil khaas cala daliil caam daliilka gaarka ah baa laga hormariyaa daliilka caamka ah wahaakadaa meelaha kalena saasoo kale ha ah la yidhahdo haddii la yidhaahdo yani salaadii markuu imaamku ka baxo ducada uu ducaynaayo khayr baa ku jira waayo de waxa weeye jamc baa lagu ducaysanaya aljamaacaة raxma wاlfurqaة cadaab khayr baa laysu kaashanaya watacaawanu calى اlbiri wالtaqwa hadda ma aragtaa yani waxa wey haddii siaa la yidhahdo waxaa lagaga jawaabaya la odhanayaa cumuumaadka aad sheegaysa aada leedahay cumuumaadkaan u deliishanaya waqaala rabukum udcuunii astajib lakum waxaa ka horeeya oo laga hormarinayaa daliilka gaarka oo ah tegista uu nebigu ka tegey sal allahu alayh wasalam aanu samayn kaasaa ka xoog badan kaas ayaa ka xoog badan masaaisha kale waxa weya misaaladu waa iska badan yihiin dadka qaar waxay caadaysteen salaada casar iyo salaada subax marka laga baxo in laysisalaamo oo la yska waxaa la odhanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa miyay jirtay waktigoodii salaada casar iyo salaada markaa subax dabadood in laysmusaafixeeyo o layska can maya wax jiray may waa xaadis marka hadday soo dariday maxaa loo samaynayaa miyayna bidco noqonayn waxaa laga yaabaa cumuumaadka musaafaxada sheegaya inay is yidhahdaan daliishada laakiin waxaa la odhanayaa tegista nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisu ka tageen baa ka xoog badan daliil caama in loo daliishado sideedana waxay tahay yacni sida waxa allah lagu caabudaayo asalnimadeeda in markaa rasuulka wax lagala kulmay inay tahay siday shardi u tahay ayaa takhsiiska wakti lagu gaar yeelaya ama xilli ama meel lagu gaar yeelayaana in nebiga lagala kulmay loo baahan yahay oo nebigu cibaado aanu meel ku gaar yeelin ama xilli aanu ku gaar yeelin in lagu gaar yeelaa ma banaana waayo taksiiskaa lagu gaar yeelayaa wuxuu noqonayaa hayru mashruuc ixtifaalka marka isaga yani loo samaynaayo nabiga sal allahu alayh wasalam dhalashadiisa waa dadka isu soo ururayaan ay nabiga xusayaan ay sadaqooyin samaynayaan waxaa la odhanayaa tan noocaas waa bidco waa bidco dalaalo aho baadi ah oo haddii la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam maalinta isniinta waa soomay waxaanu ihi maalintaasi waa maalintii lay de isaguba waa soomaye oo wuxuu u sababeeyey maalintii lay weeyaan cilada wuxuu sheegay waxa ka mida ah waa cila murakaba eh juska ka midki waxay tahay in nebigu sala allahu alayh wasalam maalintaa dhashay de aniguna waxyaalo kalean ku xusaya oo aan soon ahayn dhalashadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaan ku xusayaa yani sadaqooyin la sameeyo iyo wax la qabo waxaa la odhanayaa tan nebigu miyuu ku xusay adlada waa ku xusayaa oo ah in wax la qalo oo sadaqaada la bixiyo jawaabtu waa maya mar haddaanu ku xusin xadiidkii nebiga da waad khilaafaysaayo waxa aanu nebigu samayn baad samaynaysaa wuxuu sameeyeyna waad ka tegaysaa nebigu waa soomay isniintu adigu isniintii soomi maysi waxaad leedahay annaga dhalashadii nebigaan xusayaa oo waxaan ku xusayaa saw nebigu waa soon kuma xusin anigu calooshoo la buuxiyaan ku xusayaa cuntada lagu guro nebigu in la soomuu ku xusay dhalashadiise anna waxaan ku xusayaa inaan waxa weeye raashinka cuurto fuqaradan la dhebkiyo oo de maxaa ka dhaxeeya hala soomo iyo oo cuntada ha laga qatanaado iyo iyo maya cuntada ha laga dhergo hadda labadaa shay intay isu jiraan waa laba shay oo aada u kala fog marka calaa kulli xaal sidaas ayaa la qiyaas qaadan karaya laba shay oo la qiyaas qaadanayo daliilka khaaska abaana ku filan oo ah tegista uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka tegey taasaa ku filan raacista la raacaayo taasaa ku filan waktigaa dhacaalkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk